bihaa magacyaalkaas ku barya wadaruu ka taga aladiina kuwa yulxiduuna leexanayaan fii asmaa'ihi ilaahay magacyaalkiisa dhexdooda kuwa ku leexanayaan oo xaqa ka leexanayaan kuwaas iskaga taga walilaah allah keligiisay u sugnaadeen alasmaau magacyaal alxusnaa wanaag badan fadcuuhu allaah barya bihaa asmaadaas ku barya allah wadaruu ka taga aladiina dadka yulxiduuna leexana fii asmaa'ihi magacyaalka ilaahay dhexdooda dadka ku leexana oo xaqa ka leexana dadkaas iskaga taga oo dariiqooda ha qaadinina dadkaas ka taga macnaheedu wuxuu yahay dadkaas dariiqooda ha marinina dariiqoodu waa dariiq dalaal ah waa dariiq naar lagu tegayo dadka nuucaasa ka leexda dariiqooda oo ilxaadka asmaada ilaahay ku sameeyey aayaddan allah wuxuu noogu sheegaya subxaana wa tacaala allah magacyaal inuu iska leeyahay magacyaal ilaahay uu iska leeyahay magacyaalkaa sagaashan iyo sagaala ka mid ah oo kitaabkiiyo sunnada ku yaalla xadiidka bukhaari iyo muslim min xadiid abi hurayra ah caddaynaya sagaal iyo sagaalkaas oo uu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam inna lilaahi tiscatan wa tisciina sman miatan ilaa waaxida allah wuxuu leeyahay sagaashan iyo sagaal magac boqol uu leeyahay marka mid laga reebo man axsaahaa qofka kooba dakhala aljannat jannada ilaahay u galaa wa huwa alla witrun waa mid yuxibu waana jecel yahay alwitra tirada isdheer xadiidkaasa caddaynaya saxiixaynka ku sugan ilaahi weynaa sagaashan iyo sagaal isim uu leeyahay ayaa jirta macnaheeduna ma ahan magacyada allah waxay ku kooban yihiin sagaashan iyo sagaalkaas sagaashan iyo sagaal magacyada ilaahay waa ka badan yihiin ee ma ahan sagaashan iyo sagaalkaanay ku kooban yihiin hadda haddii uu yidhaahdo qof walilahi walilaahi maalulacla alla asagaa iskale sifada sarayda ishabahdaa ma jirto tusaale laakiin wax lagu fahamsiina dadka haddii qof yidhaahdo waxaan hayaa hal milyan oo lacag ah qofkii masjid xaafadaas ka dhisayo ayaa iska ma waxaa laga fahmaa qofkaas hantidiisa o dhan inay tahay milyankaas ma laga fahma laakiin maxaa laga fahmaa waxaa laga fahmaa milyankaas inuu u diyaariyey masjid qofkii dhisa mlyankaas inuu ugu talagalay ayaa laga fahmay allah sagaashan iyo sagaal isimuu leeyahay qofka xifdiya jannada alluu geliyaa sagaashan iyo sagaalkaas fadiiladaasa ilaahay weyna ka ratib ee ma ahan inuu sagaashan iyo sagaalka kaliya leeyahy inuusan sagaashan iyo sagaalka kaliya lahaynna waxaa u daliila xadiidka imaam axmed xadiidkii ka hadlayay ducada murugada allahuma inii cabduka ibnu cabdika ibnu amatika naasiyati biyadika maadi fiya xukmuka cadlu fiya qada'uka as'aluka bikuli ismin huwa laka samayta bihi nafsaka ow ansaltahu fii kitaabika aw callamtahu axada min khalqika aw ista'harta bihi fii cilmi lhayb waxaa ku jira xadiidkaas ilaahiyo waxaan kugu baryayaa magac kasta ood adigu isku magacowday axad addoommadaada ka mida aad bartay axad khalqigaa ka mida aad bartay ama aad ku soo dejiday kitaabkaaga ama axadna aadan barine adigu aad la goonin noqotay cilmulqaybka asmaada ilaahay marka waxaa ku jira qaar ilaahay axadna uusan barin laa malag ma uusan barin walaa nabina ilaahay ma uusan barin allaa la kalin noqday xadiikaa sidaasu cadayna waana xadiis saxiixa ibnu xibbaan iyo qaybkiisba ay saxiixiyeen sharxna waa dhigay marka sagaashan iyo sagaalkan waa asmaa la xifdi karo ee wax ilaah la gooni noqday cidna xifdi karto sagaashan iyo sagaalkaanu waa asmaa la xifdi karo marka xadiidkaasa wuxuuna tusay allah asmaadiisu sagaashan iyo sagaalka inaysan ahaynoo ku koobnayn ee ay ka badanta inay ka badanta aayaddan waxaa ilaah noogu sheego kale asmaada ilaahay waa alxusnaa waa mid wanaag badan waa mid wanaag aad badan leh oo kamaalka meesha ugu sarrayda ka gaartay hal isim oo xunu kuma jiro ama naaqisu waxaa kaloo aayaddan ilaah noogu sheegay in ilaahay lagu baryo magacyaalkaas fadcuuhu allah tuuga biha asmaada ku tuuga ilaahay markaad baryaydaan magacyaalkiisa ku tuuga yaa raxiim irxamni danta iyo baahida aad leedahay magac u manaasiba ku tuur danta iyo baahida aad leedahay magac u munaasiba ku bari ilaahay ya kafuur ikfir lii yaa rasaaq irzuqnii yaa xafiid ixfadnii ya sitiir ustur cuyuubi baahida iyo danta aad markaas leedahay magacyada ilaahay magac inta usoo qabatid ku bari u munaasib ah saddexda shay oo sharciga islaamku sugay in ilaahay loogu tawasulo mid ka mida in ilaahay loogu tawasulo saddexda shay ee sharcigu sugay saddexdaas oo kale ah midka koobaad ilaahay asmaadiisa iyo sifaadiisa in loogu tawasulo lagu bariyo ilaaha amray sharcigaa sheegaya tan labaad oo sharcigu sheegayo in ilaahi loogu tawasulo markaad baryaydo waxay tahay acmaasha saalixada oo aad samayday inaad ilaahay ku barido oo tida ilaahu camalkaas dartaa haddaan u sameeyey ilaahow dhibaatadaas iga fayd ilaahayow camalkaas dartaa haddaan u sameeyey dantaas ii gud rabbanaa aamanaa bimaa anzalta watabacna arasuula faktubnaa maca shaahidiin qur-aankaas ilaahayo waa rumaynay diinta aad soo dejida rasuulkii aad soo dirta waa raac rumayntaas iyo raacidaas ilaahayow kuwa aakiro markhaati kacaya nagu dar xadiidkii saddexdii nin ee inta buurta godka ku yaalla galeen dhagaxu godki afka iskaga aadiyey xadiidkaasna nabigu wuxuu noo sheegay saddexdoodii mid kastaba wuxuu rabbi ku baryey camal saalixa oo uu rabbi ku caabuday mid kastaana markuu camalkii saalixa rabbi ku beriyey dhagxi waa dhaqaaq ilaa markii dambe dhagxi ka wareegay oo ay meesha ka bixeen saddexdooda mid wuxuu ku beriyey inuu waalidkiis baari u ahaa midna wuxuu ku beriyey cafiif zirada iyo qurunka ka dhowrsaday inuu ahaa midna wuxuu rabbi ku beriyey inuu qof cafiifa oo dadka la shaqaysanaya xaqooda iska ilaaliya inuu aha isagoo heli kara xoolahan islaameed inuu qaato cid kula xisaabtamayda cid ka daba keeni karta aan la arag alla weyne dartiisuu iskaga ilaaliya xoolaha islaameed oo nin shaqaalaha shaqaalihiisa ka mid ah xoogaa yaro ujraahu maalin uu ka tegey uu xoolinte ka baxshay oo bateen oo bateen oo bateen geel ari lo ay noqdeen addoommada isagoon ogeyn ninkii shaqaalaha oo hadduu qaato ilaahay maana aadmi uusan ogeyn laakiin wuxuu ku xisaabtamay axadka wax ciqaaba waxna cafiya waxna u naxariista rabbi inuu mar hadduu isagu og yahay in arintaas hadduu qiyaamo uu ku hoogayo waa iska ilaaliyey kiioo maalin socdoole war maalintii ujradii yartahay adoon kaaga tegay isii uu yidhi geel iyo ari iyo lo waxa xoola muuqda adaa wado taasuu rabbi ku baryo shayga labaad wuxuu yahay iimaanka iyo camalka saalixa rabbi lagu baryo kan saddexaad wuxuu yahay qof nool oo saalixood kayr ku malaynaydo rabbi ii bar inaad tidhaahdo rabbi ii bar inaad tidhaahdo taasna waa ku badneed saxaabada inta nabiga u yimaadaan sala allahu calayh wasalam ay waxay dhihi jireen rasuulka ilaahayow allaah noo bari nabiguna u baryi jir waxaaba ka mid ahaa xadiisii saxiixaynka nabiga sala allahu calayh wasalam isagoo khudbo akrinaya albaab nin ka soo gala markaasuu yidhi waddooyinkii waa goon xoolihii waa halaagsameen abaar darteed rabbi roob nooga bari hal mala ayuu rabbi tuugay isla markiiba roobkii soo daara iyadoo khudbadii socoto marka rabbi noo bari ayay dhihi jireen saxaabadu nabiga sal allahu calay wasalam nabigana gaar kuma ahani qof kastoo wanaag loo malaynaa weeye oo bacda nebiyi nabigii markii ilaah oofsaday cabaas ayuu cumar yidhi sida saxiix bukhaariga ku taala rabbi noo bari marka qof nool in rabbi noo bari la laidhaaho ducadiisa ilaahay loogu tawasulo tawasulka sharcigaay ka midta tawasulka sharcigaana waa saddexdaas smaada ilahay iyo sifaadiisa rabbi lagu baryo in ilaahay lagu baryo iimaan iyo camal saalixood adugu samayday inaad ilaahay weynaa i bari tiraahdo qof saalixood qayr ku malaynayso waxaa bidca oon sharcigu ogolayn in aad tiraahdo ilaahayow nabiga jaahiisa wax igu sii adoo u daliishanaya xadiiska been abuurkaa nabiga looga been sheegay nabi ma dhihine tawasalu bijaahi fa ina jaahi cinda allaahi cadiim jaahayga ku tawasula jaahaygu allaagtiisa waa weyn yahay waa xadiis been abuura oo nabigu uusan dhihin oo loo yidhi oo dad been sheegeen nabigii waana qalad in nabiga laga been sheega arrin musiibo ah oo halaag qaar ka miduna waxay u daliishadaan nabiga daatadiisa ama jaahiisa ama saalixiinta lagu tawasulaa xadiikii acmaha ninkii indhoolkaa nabiga u yimi sal اlahu alيه waslm laakiin xadiidku waa صaxiix ee macnaha ayay qalloociyeen xadiikaas kuma jiro inuu ninkaasu nabiga jaahiisa iyo daatadiisa ku tawasulay ninku nabigu u yimid wuxuu yidhi rasuulka ilaahy ilaah ii bari indhaha ilaahay inuu isoo soo waa dariiqii banaanaa qof saalixo wanaagsanta loo yimaado leela rabbii bari nabiguna wuxuu ku yihi inta tukato laba ragco ilaahay bari waxaana ducadii uu nabigu u laqina ka mid aheed waxaa tidhaa allahuma shafichu fiya ilaahayow nabigan kuugu tawasulaahe ducadaas iyo ergada uu nabigu ii yaho ii ergeynayo oo uu leeyahay ilaahu addoonkaas indhihiisa u soo celi ergadaas allow ii aqbal iiri allahuma shafichu fiya uu leeyay ilaahu ergadaas nabigu ii ergeynayo aqba sidaas ayuu ku yidhi marka nabigu ilaahu u ergeynayo u baryay ee nabiga jaahiisa ma ahayn wuxuu alla ku bary waxaana rabaa qofku waxa uu ka diindhigana inuu iska sugo waxaa kaloo aayadan ilaahi weyna nagu amray ka leexano wadaruuka taga aladiina dadka yulxiduuna leexana fii ilaahay magacyaalkiisa dadaa ilxaad ku sameeya ilxaadka dadka ku sameeya ilxaadka dadka ku sameeya afar nuucaa soo gelayaan afartuba waa dalaaq waxaa soo gelayaan kuwa shirkiga ku sameeya magacii allaah ayay addoommada gobol ka mida u bixinayaan ama magacay ka soo ishtiqaaqanayaan sida mushrikiintii carbeed saam ay caabudayaane waxay u bixiyeen allaata ayagoo ka soo qaatay allah amase ilaah ka soo qaatay magacii alilaah ahaa ay waxay ka soo qaateen allaata magacaas markaasay u bixiyeen sanafkay caabudayeen waa shirki arraxmaan in axad loo bixiyo allah aan ahayn rab alcaalamiin maalik yowm اddiin in lagu tilmaamo cid aan allah ahayn ma la ogolo maalikmuluuk in lagu tilmaamo cid aan alla ahayn ma la ogolo in magacyaalka ilahay ishtiqaaq inta laga samey cid kale loo baxshana lama ogolo alilaah in cid kale loo baxshan lama ogolo waa shirki waa ilxaad macnaha koobaad waa midkaas macnaha labaad oo ilxaadka ah wuxuu yahay magac aan allah lahayn in loo bixiyo sida falaasifada oo kaleeto alcilaة اfaacila ay yidhaahdaan amase alcaql aal alcaqlu alfacaal caqliga wax samaynta badan ay ilaahay ku magacaabayan allahayna ujeedaan alcaql اfacaal ay leeyihin qaar kale waxay lehan alcaql اlmudabir caqliga wax maamula allah marka caqli in loo baxsho waa ilxaad ma banaano ilxaadkay ka midta macnaha saddexaadu ilxaadka ka midu wuxuu yahay in la inkiro asmaada ilaahay iyo sifaadda ilaahay wax ka mida ah. in la inkiro waa ilxaad sifo kastoo ilaahay isku tilmaamay ama nebigiisu ku tilmaamay magac kastoo rabbi isku baxshay ama nebigiisu noo sheegay nabiga magaca uu ilaahay ku sheegaya alla u waxyooday waxaa waajiba in ilaahay loo sugo waajib waxa ah in ilaahay loo sugo ayadoon adoomada lagu shabahayn in ilaahay loo sugo waxaa ka mid ah ilxaadka tashbiih in asmaada ilaahay iyo sifaada ilaahay midda addoommada loo ekaysiiyo oo la yidhaha midii makhluuqay u egyihiin waa ilxaad ma banaano ilxaadku afartaas macno in shirki lagu sameeyo oo magacii ilaahay inta laga soo ishtiqaaqdo magac cid kale loo bixiyo ama magacyaalka ilaah la gaarka aha sida rab alcaalamiin oo kale alraxmaan oo kale alilaah oo kale allaah oo kale in cid kale loo bixiya waa ilxaad magac uusan lahayn in magacyadiisa lagu soo daraana waa ilxaad magac uu leeyahay iyo sifo u leeyahay in la inkirana waa ilxaad ilaahi weynaa sifaadiisa in lagu shabaho sifaadda makhluuqana waa ilxaad afartaas wey asmaada sagaashan iyo sagaalka ah xadiid tiriyaa jira waa xadiidkii tirmidi والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن إلى آخره حديث كاسترين ahlucilmigana dhammaan saasay u sheegeen inuu daciif yahay muxadisiintu xadii sugan ma ahan xadiikaas waa xadiis aan sugnayn wayna caddeeyeen ahlucilmigu imaam اbaqawi sharxu sunaha mujaladka hanaad soddon iyo laba ilaa soddon iyo saddex uu ku sheegaya inuu macluul yahay ibnulxasmi soddon iyo kow ayuu ku sheegayaa inuu mutarib yahay uusan ansixin sheekhulislaam ibnu taymiya majmuuculfataawa juska labiyo labaatanaad afar boqol siddeetan iyo labuu ku sheegayaa xadiid sugan oo saxiixa inuusan ku soo aroorin tirinta xaafid ibnu xajar na sidaasoo kaleeta ayuu u sheegay inuusan sugnayn cillooyin badanaa ku jira waxaa ka mid a waxaa xadiidka wariyey alwaliid ibnu muslim oo mudlis ah, weliba tdliisu taswiye sameeya oo tdliis khatara ah waana mudraj ay yidhahdeen culummadu tirinta culimmadiisii uu ka soo aruuriyey weliid muslim culimmadiisii ayuu ka soo ee ma ahan in nabigu tiriyey salى اllahu calayhi wasalam uu ka soo aruuriyey saas riwaayadaha gobol ku soo arooray jamacuuha min alqur'aan asmaadaas waxay ka soo aruuriyeen qur'aanka marka xadiiskaas ma sugna waxaana ku jira xadiidka sagaaشan isim marka sagaaشhan iyo isim magac kasta waa in qur'aanka laga helaa ama xadiid صaxiixa loo helaa ee xadiidkan inta ku dhex aragtay inuu magaca leeyahay iskaga qaadan sagaashan sagaalkan uu sheegayo mid kasta daliil gaarah loo rabo oo ama kitaabka qur ah, ama xadiis saxiixa ah. shan ka mida asmaada uu sheegayana maba inay magac ilaahay yihiin shan aba ka mida aysan sugna inay magac ilaahay yihiin minhaa almuntaqim almuntaqim magac ahaan inuu ilaahay ugu sugan yahay daliil looma hayo ahaan waa ugu sugan yihi intiqaam ilahay aargudashadiisu saaxiiba wey laakiin magac ilaahay inuu yahay daliil looma hayo wa baab اkhbaari awsacu min baab اasmaa ifo ilaahay shaygii loogu sugana magac in looga dhalaaliya ka dhalanma oo baabka ikhbaarka iyo sifaadda sheegideeda waa ka waasacsan yahay baabka magacyada oo hay sifo kastoo ilaah magac loogama dhambalo karo magacu waa inuu sidiisa gooni ugu sugnaado baab اkhbaari awsacu min baab اasma almuntaqim ah, a ka mida marka waxaa ka mida alwaajib oo xadiidkaanu sheegayo oo aan daliil loo hayn waxaa ka mida almaajib oo xadiidkaanu sheegayo oo aan daliil loo hayn waxaa ka mida aلsabuur oo xadiidkaanu sheegayo oo aan daliil saxiixa loo hayn ilaahay in sabar lagu tilmaamo xadiis saxiixay leedahay iyadu magac in looga dhigo asabuur daliil ma leh waxaa ka mid ah alqadiim oo xadiidkaanu sheegaya inuu yahay laakiin aan daliil saxiixa loo hayn laakiin sif ahaan ugu sugan yihi in lagu sifeeyo wa suldaanihi alqadiim wa suldaanihi alqadiima sugan ilaahay suldaankiisa qadiimka ah magac in looga dhigo ma hantaas ayaaba ka midaba markaasnaada sagaashan iyo sagaalka markaad rabto inaad xifdido xadiidkan daciifkaa oo meelo badan layskaga qoro ta kutubta qur-aanka gerbadkooda qaara iskaga soo qora qaar warqad yara inta ku qoraan oo sii sharxaan oo soomaali waliba ku sharxaan ay ka ganacsadaan meelaha wareejiyaan oo waxa caamada laga gadaa inta weliba ku sharxaan wax soomaaliya qalad badan u badan magacan intaasoo goor haddaad tira intaasaad hele magacan intaasoo goor haddaad ku celido intaasaad hele waxaas inta iskaga sharsharxaan oo aan sal iyo raad midna lahayn badankoodu ay dadka caamada baabuurta saaran ay ka gadaan iska masaakiinta kayrka iska jecel laakiin aan wax baran marka asmaada sagaashan sagaalka haddaad inaad barato kutub gaarah culummadu ka alifeen kutubtaasaad dabagelaysaa mid walba daliil gaaruhu rabaa sida kitaabka qiimaha badan ee calaamatu maxamed ibn saalex alcuthaymiin oo asmaada ilahay uu ka qoray alqawaacid اlmuhlى fi asmaa illahi wa sifaat اlculya culimo kalena kutub waa ka qoreen xaafid ibn xajar uu ka mid yahay dakara ibnu abi xaatim wuxuu ka sheegay can ibni cabaasin cabdillahi ibni cabaas wuxuu ka sheegay oo ka wariyey yulxiduuna waa leexanayaan laxdiga meesha laga keeni way qabriga ladi laxda loo samey ladi waxaa la ihahdaa qabriga markaa saas loo qoro dhulku hadduu dhul adag yahay dhanka qiblada xiga a hoose laga jeexaa oo ka leexsan salkii dhanka qiblada markaasa qofka la geliya waana sida fiicanoo dadka in loo aasa ay fiicanta haddii dhulku dhul adag yahay oon dubayn ladiga marka waa leexasho alxadana waa leexasho waa isku macno alxada iyo laxada waa isku mid ee tacadi u faa'iideyma hamsadu marka cabdillahi bn cabaas wuxuu yihi yulxiduuna fii asmaa'ihi yushrikuuna wy ilaahay ay u shariig yeerayaan magacay soo dhambalanayaan magacyadiis ka soo dhambalanayan kaasay sanam ku magacaabayan wacanhu cabdillaahi bni cabaas wuxuu ka wariyey ibnu abi xaatim samuu waxay ku magacaabeen allaata sanamka ay caabudi jireen laataaha minal ilaah ilah xaggiisa uga magacaabeen oo waxay ku magacaabeen isman mushtaqan min alilaah ism oo laga soo qaatay ilaah ay ku magacaabeen walcuzana waxay ka soo qaateen min alcasiiz oo magacaas ilaahay ka soo qaateen marka waa shirk in magacyaalka ilahay magac inta laga dambasho loo bixiyo ilahay qayrkiisa an acmash waxaa laga wariyay yudkiluuna waxay gelinayaan fiiha asmaada ilaahay maa shay laysa minha aan ka mid ahayn magacaan alla lahaynay u bixinayaan sida falaasifadiio kaleeto alcaql facaal waa dalaal wey intahaa waa dhammaada hadalkii ibnu abi xaatim uu ka wariyey ibnu cabaas iyo acmash fiihi filbaabi baabka masaa'ilu ayaa ku sugan alula masalada ugu horayda ibaatu asmaa magacyaalka ilaahi waa in la sugo bilaa tashbiih wa bilaa takyiif ahaaniyatu masalada labayda kownuha asmaadaas waa inay tahay xusna mid wanaag badan waa mid wanaag badan asmaada ilaahay ahaaliatu masalada saddexayda almru waa in la isamray biducaa'ihi allah in la tuugo bihaa asmaadaas lagu tuugo waa in ilaahay magacyaalkiisaas lagu tuugo araabicatu masalada afrayda tarku man qof waa in dariiqiisa laga tago caarada ka hor yimid asmaada ilaahay min aljaahiliina xaaluu ka mid yahay jaahiliinta almulxidiina leexdeen araabicatu masalada afrayda tarku man ey tarku dariiqi man qof wadadiisa waa in laga tago caarada ka hor yimid min aljaahiliina xaaluu ka mid yahay qofka ka hor yimid asmaada ilaahay ee jaahiliinta ka mida almulxidiina leexdeen alkhamisatu masalada shanayda tafsiiru lilxaad waa ilxaadka in la fasiray fiiha asmaada ilaahay ilxaad lagu sameeyo waa afar macno ilxaad lagu sameeyo in magacii ilaah la gaarka aha ilahay qayrkiis loo bixiyo in ilaahay lagu magacaabo magac uusan lahayn in la inkiro isim asmaada alle ka ama sifo sifaada ilaahay ka mida ifaada ilaahay ka mida iyo in ilaahay sifadiisa sifaada addoommada lagu shabaho afartaas macno weeye asaadisatu masalada lixaydaa waciidu man waa qof goodiga loo goodiyey alxadda leexday oo ilxaad ku sameeyey sayujzawna maa kaanuu yacmaluuna ilaahy waxaa lagu abaalmarin doonaa waxa ay sameeyeenoo ilxaadka ah baabun haadaan midkaanu baabun waa baab laa asalaamu cala allah asalaam nabadgelyo calalahi alle korkiisa ahaato lama yidhah waa baabil ma la yidhaahdo ma la dhihi karo ilaahay looma duceeyo waa la tuugaa ha ilaahay asaga looma duceeyo ee asagaa la tuugaa waxaa loo duceeya axad asagu baahanoo wax in la siiya rabo ilaahay isagu waa qani looma duceeyo marka allah ee waa la ammaanaa waana la tuugaa baabun haadaa midkaanu baabo waa baab laa yuqaalu lama yidhaahdo asalaamu cal allah fi saxiixi bukhaari muslim xadiidku ku sugan yahay fi saxiixi saxiixaynka waxaa ku sugan oo bukhaari iyo muslim labadaba ku sugan iyo qayrkood weliba can bni mascuudin cabdillahi bni mascuudna laga wariyey radia allahu canhu qaala cabdillahi bni mascuud inuu yidhi kunaa waxaan ahayn idaa kunaa markaan ahaano maca rasuulilaahi rasuulka ilaahi la jirkiisa sala اllahu calayh wasalam fi salaati salaada markaan ku jirno waa meesha hadda atixiyaadka lagu akriyo waa intaan atixiyaadka la barin meesha hadda atixiyaadka lagu akriyay ku akri jireen qulnaa waxaan dhihi jirnay assalaamu cala allah assalaamu salaam cala llahi alla korkiisa haato nabadgelyo min oo addoommadu ay leeyihiin ilaahay dushiisale ha ahaato saasaan dhihi jirnay waxaan dhihi jirnay assalaamu nabadgelyo calaa fulaanin malaga fulaana korkiisa haato fulaanka waxaa maanta jibriil iyo mikaail riwaayadda bukhaarigay ku soo aroortay assalaamu alaa calaa jibriila assalaamu calaa mikaaila lafdiga riwaayadda bukhaarig waxay tahay assalaamu calaa jibriila wa mikaaila saasaa ku taalla bukhaariga marka fulaanka iyo fulaanka waa malaaigtaas ula jeeda asalaamu nabadgelyo calaa fulaanin malaga fulaan ah macnaha malaga jibriila korkiisa ahaato iyo wa fulaanin malaga kaleeto oo ah mikaa'iil saasaan dhihi jirnay faqaala nabigu nabigaa yidhi sala allahu calayh wasalam taqulu ha assalaamu cala allah ha isku assalaamu cala allah mar dambe ha dhihinina waa ilaahay looma duceeyo waa la ammaanaa ilaahay ammaanta waa jecel yahay la ammaano in la yidhaahdo alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin alraxmaan الraxiim maalik ywm اddiin ammaantaas ilahay waa jecel yahy laakiin in asaga loo duceeyo maya laa taquluu ha dhihinina assalaamu cala allah fain allaha allah huwa salaam isagaa salaamka asalaam waa ismu min asmaa illah asalaam macnihiisuna waxa wey waa mid nuqsaan iyo ceeb oo dhan ka nabadgalay wax nuqsaan ah iyo wax ceeb ah iyo wax baahi ah waa ka nabadgalay ilaah marka lama yidhaahdo asalaam ataxiyaadkiyaa la baray ammaantii u suubaneed ilaahay oo munaasibka u aheedna wuu baray ataxiyaatu lilaah salawaatu waayibaatu kuwaasana ilaahay jeceli saas in loo ammaano laakiin dadka kale waa loo duceeya nabiga waa loo ducayna asalaamu alayka ayuha nabiy alale malaaigta iyo dadka kaleo saaliiinta waa loo ducayna asalaamu alayna wa alaa cibaadilaahi saaliiin cibaadilaahi saaliiina malaaigtii iyo nabiyaalkii ugu horey kuwaas waa loo ducayna laakiin allah waa la ammaana waxaa la leeyahay ataxiyaatu lilah mulki baaqi ahaansho ilaaha iskale bayibaad kelimaad wan wanaagsan alla iskale salawaad in la tuugo laisku duleeye alla mudan saasaa laleeya waa la ammaana taasaa u manaasib qaar lagu imtixaanay inay uun makhluuq tuugaana waxay yidhaahdeen in nabiga la tuugi karo atixiyaadka dhexdiisaan ka aragnay halkaanan baa nabigu ka fahmaynaa yidha salaada marka lagu jiro soo lama yidhaahdo assalaamu calayka soo lama yidhaahdo waxay yidhahdeen waa tagooba lala khidaamaa nabigu annaguna waa la khidaabaynaa yaa rasuul allah oo qayla dhamaynaa aqisnaa noo soo gargaar dhib ma lahaye hal idinkuba la khidaabaydaa inay salaada jirtaan assalaamu calayka ha nabigoo dhintood la khidaabaydaanayda laakiin waxaa laga leeyahay horta atixiyaadka bal macnihiisa fiiriya assalaamu calayka waxisiin miya mise waa isagaa loo ducayna ma isagaa la tuuga mise isagaa loo ducayna isagaa ah, loo ducayna nabadgelyo korkaada ahaato weyada orta ko fiiri macnaha isagaa loo ducayna waxaa loogu ducayna asagu waa makhluuq ilaahayuu u baahan yahy ilaaha loo barya marka axad isaga loo ducaynaa ma la tuuga maya allaha aad asaga u baryaydo aan la baryaa allahaasaa la barya marka nabiga isagaa loo ducaynah la barya ma taas taasaa laga yidhi tan khiaab ma ahan khiaab ma ahan marka la leeyahay asalaamu calayka kaaftu waa istixbaar nabigiyaa la soo xaadirsanaa nabigu abaal wuxuu nagu leeyay aad u weyn qayrkan iyo diinkaan aan haysana isagaana soo gaarsiiy abaal weynuu nagu leeyahy oo ilaahay keliyu gudi karo waa lasoo istixbaara markaasaa loo ducayna luqada carabiga iyo diintana waa lagu yaqaana axad aadan la hadlayn in lala khiaabo waa lagu yaqaan bisha markay dhalato maxaa la yidhaahda ducada lagu ducaysta maaa allahuma ahilo calayna bilmni wlimaan ah. wsalaamati wlislaam ah. wtawfiiqi lima tuxibuhu watardaa rabbii wa rabuka a ah, ku jirta iiriy rabbii wa rabuka allah bilow aniga iyo adigaba allah noo rabbiy hadda bisha lahnimad istixbaaraa la idhaha rabbii wa rabuka waana khiaab dilna lalama hadlo waxyaalaha lala hadla ka mid maaha marka axadka asagoon asagii aadan ku maqlayn a khitaabka la isticmaali kara rabbi wa rabuka wa rabuka kaafta waa la kordhiga wa rabuki la dhim waa la kordhiga marka taas weeye midda xaqa ee ilaahay looma duceeyo fiihi fi lbaabi baabka masaa-ilu masalooyina ku sugan alula maslada ugu horeydaa tafsiru salaam salaamteeda loo fasiray salaamta macnaheedu waxa weya asaalim min kuli caybin wa naqsin waa soo fasiray allah waa salaam macnaheedu waa asaalim waa mid ka nabadgalay min kuli caybin wa naqsin ceeb iyo nuqsaan oo dhan mid ka nabadgalay wey allah magiciisna wey markaad qofka u ducaynaydo leeda asalaamu calayka waa maxay marka qof markaa salaameedu laba macnaad mid mari karta salaamka in masder laga dhigo oo la yidhahda asalaam nabadgelyo calayka korkaaga haahaado waa mid magacii alle laftigiisa inuu hadlanahay asalaam calayka macnaheeda waxay tahay xifdullaahi wa ricaayatuhu calayka allah ilaalintiisu korkaaga haado min baabi xadfi mudaaf asalaamu calayka ey xifdu salaam calayka ilaahay ha ku ilaaliyo Ah, labada macno wey markaad qof ugu ducaynad oad asalaamu calayka midii ismu masderkeeda laga keeno ismu masderkii oo ah nabadgelyo korkaaga ahaado amase waa magacii alle ayaad leedahay dushaad ha ahaado ilaahay ha ku ilaaliyo ha ku xifdiyo wey mid macnahaas dambaana xoog badanba oo ah asalaamu calayka magacii allaad ugu ducayna waxaad leedahay asalaamu calayka ay xifdu salaam calayka allaha salaama ilaalintiisu dushaada ha ahaado aلثaaniyatu masalada labaad annahu lafdigaanu taxiyatun u ahaa jira markii hore assalaamu calى اllaahi meesha ataxiyaadka ayuu ugu jiri jiray oo taxiyuu ahaa markii hore intaan la barin ataxiyaadka aثaaliثatu masalada saddexeeda annahaa kelimadaas laa tasluxu ma suubato lilaahi allah aلsalaamu calى اllaahi ma suubato maxaa yeelay waxaa loo duceeya axad baahan allana waa qani araabicatu masalada afrayda alcilatu cilada ku sugan fii dalika nahyi diididda la diiday cilada loo diiday ciladu waxay tahay fain allah huwa salaam alla isaga iyada salaamada nabadgelyana xaggiisay ka ahaataa saas darteeda salaad kasta marka nabigu ka baxo muxuu dhihi jiray allaahuma anta asalaam ilahu adigu salaama ah. nuqsaan iyo ceeb iyo dhib kuma soo gaaro wa minka salaam nabadgelyana xaggaaga unbay ka timaada qofka nabadgelaya xaggaagaa nabadgelyada uga timaada ah, tabaarata ya daljalaal wlkraam alkhamiisatu masalada shanaydaa tacliimuhum waa saxaabadii in la baray ataiyata taxiyada allatii taasoo tasluxu u suubata lilah ataxiyaatu lilah midaasaa la baray marka taxiyada u suubata ayuu nabigu baray albaab sharcigu marku xidho albaabka saxdahu fura baabu qowli allaahuma kfir lii in shita haadaa midkaanu baabu qowli in la yidhaahdo baabka ka hadlaa weeye allahuma kfir lii allow indhaaf ah, in shita haddaad rabto baabkan wuxuu ka hadlaa qofku inuu yidhaahdo ilaayahu idhaaf hadaad adugu doonaydo lama ogola ma la ogola ma la ogola inaad tiraahdo ma la ogola baabu qawli inshita baabu qawli allahuma kfir li inshita baabkaas hada maxalu fi saxiixi xadiidka bukhaari iyo muslim labadua way wariyeen fi saxiixi saxiix bukhaariga waxaa ku sugan xadiid laga wariyay can abi hurayrata ana rasuulalahi rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam qaala wuxuu yidhi laa yaquulanna yuusan dhihin axaduku mid inin ka mida allahuma kfir lii allow ii dhaaf inshita dad aduu rabto qofna yuu dhih allahuma arxamnii allow ii naxariiso inshita haddaad rabto adugu haddaad doonaydo allow ii naxariiso liyaczim ha gooyo almas'alata waxa uu alla weydiisaa ha jasmiyo ilaahayow ii dhaaf low i naxariiso allow jannay geli low cadaab iga badbaad low ii dambi dhaaf allow waa inuu jasmiyo gooyo ah, kan waa inuu siiyo fain allaha allah laa mukriha lahu mid dirqiya uma sugnaan axad asaga qasbaa ma jiro macnaha fiiri haddaad tidhahdo inshita saddex macnay ixtimaali karta oo qalad ilaahayow ii dambi dhaaf haddaad adigu doonaydo saddex macnaaho qalada ay ixtimaali karta ay aqbali kartaa macnaha koowaad waa midka xadiiskuba caddeeyba banu aadanka marka aad wax weydiisan waxaa dhacda maxii aad weydiisatay inuu ku siiyo isagoo dhibsanayo si aad u dhibsanayo ama wuu kaa cabsan us dhib abu kaaga yimad iska sii intaasu hadhow meel kale kugu dhiba iska sii wixii waa ku siina laakiin cabsiyu kugu siina saas darteeda haddaad tidhahdo intaas si haddaa rabtan iska daada dhib ma jiree xoogaa culaysaad ka qaad culaysaad ka qaad allah cid dirqidaa jirto hadalkaaga marka waxaa laga dhadhansanayaa ilaahay haddaa rabta adu ii dambi dhaaf anuu ku dirqi maaye hadda ilahay maa wax dirqiyaa ma jiraan waa qalade macnahaas faasidkaah marka aad ka badbaadeen lafdiguna uu aqbali karo ta labaad waxay aqbali kartaa in ilaahay waxaan aad ka baryayda bixintiisu ku culus tahay ilaahayow ii dambi dhaaf ilaahay i dad adugu doonto macnaha haddii qofku wuxuu ku culus waa la yidhahdaa shaygaas ii samee duu kugu culusa iska daa meel kalen ka raadsani duu kugu culus yihi ilaahay wax ku culus ma jiraan tan saddexaad wuxuu aqbali karaa inaad adigu ka deeqtoonto oo leedahay ilahay baa ii dambi dhaaf darartan iska da maad ka deeqtoomi karto oo hadduu iska daayo aad ka deeqtoonto waana baai yaa ayuha naas antum lfuqaraa dadku waa fuqara allana waa ani saddexdaas macnoo baailkaa aqbali karta inaad leedahay ilaahayow ii naxariiso allow ii dambi dhaaf haddaad rabto anugu ku dirqin maaha dee ilahay wax daqiyaa maba jiraan waa baai waxay aqbali kartaa inaad inay wiii inuu alla bixiyo wixii aad ka baryayd inay ku culus tahay oo leedaha ilaahayow isi haddaad ogu rabto waxay aqbali kartaa inaad ka deeqtoonta oo leedaha isi haddaad rabtan iska dahaysiinta ilaa qofka markii aad ka deeqtoomi karto waniga waxaas maanta si haddaad rabtan iska da meel ka sii raadsana waa dhihi kar qofka ka deeqtoon tahay laakiin ilahay kama deeqto sidaas darteeda ilaah markaad baryaydo waa la jasmiyaa lama yidhaahdo ilaahay qofkan khayr ha siiyo hadduu asagu doono insha allahu khayr alla ha siiyo lama yidhahdo waa baail insha allahu laguma daro baryada insha allahu khabarkaa lagu daraa saasaan yeela insha allah saasaan yeeli doona insha allah saasaan yeela insha allah laakiin qofkan saas allah u yeela insha allahu baail ma lagu daro insha allahu halkan lama geliyo meesheedi ma nabigu wuxuu yidhi sal اllahu calayh wasalam fa in allaha laa mukriha lahu welimuslimin waxaa u sugnaaday walyucadim ha weyneeyo araqbata dalabka waxa uu ilaahay ka dalbanaana ha weyneeyo markaad ilahay wax weydiisaydo wax weyn weydiiso ah, yay kula kula weynaa isdhihin war waxaas adiga halkaa ilaahay kaa siinaya waxaas waa weyn yihiin bal waxyaala yaryar iska weydiisaa isdhihin ilahay wax kuma cuslo Ah. wax kuma cosla adduunka markuu abuuran hadda inta ka dhexlo shubay haddana waa shuba waxna kama nuqsaamay ah. yamiinullaahi mal-a uu yidhi nabigu sala allahu calay wasalam midigta alle waa buuxda xadiiska ah, bukhaari muslim midigta alle waa buuxdaa laa yaqiiduhaa nafaqatun ma nuqsaamiyo wax uu bixiya saxaau alleyla wanahaar waa shubaa wax bixinta habeen iyo maalin ara'aytum ma anfaqa mundu khalaqa asamaawaati wاlard fainahu lam yaqid maa fii yamiinihi bal ka warrama wuxuu bixiyey markii cirkaiyo dhulka la abuuray laga bilaabo hal shay kama nuqsaamin wixii midigtiisa ku jira moogtahay nuqsaan waxay timaadaa wax weel ku jira haddii wax laga qaado laakiin fiiri wax alla wuxuu doonay inamaa amruhu idaa araada shaycan an yaquula lahu kun markuu doono qofka wax siiyo kun uu leey wixii wa ahaana kun khalaas maahan qasbad xoogaa ku jira wax yar laga soo bixiy intii kale ku haray maaha kun uu leey wax walbaabu ahaanayn kaaftaasi si uma jeed uu wax walba ku hirgelina walimuslimiin waxaa u sugnaaday waliyucadim qofku ha weyneeyo alraqbata dalabka fa in allaha ilaahi laa yatacaadamu lama weynaado shayun shay shaygu acdahu uu ilaahay wax uu bixiye lama weynaadaan wax kasta oo weyn ilaahay weydiiso fiihi filbaabi baabka masaa'ilu masalooyina ku sugan alula masalada ugu horayda annahyi waa in layska reebay can ilistinaai soo reebidda fi ducaai ducada dhexdeeda ducada dhexdeeda mashiico laguma xiro insha allahu iyo inshiita iyo ma lagu xiro baabka ikhbaarka lagu xidhaa waxaasaan yeela insha allahu saasaa la yidhaha ah. laakiin ilaahay waxaas isi inshiita amase ilaahay saasa ii yeelo insha allahu waa ebr wey ahaniyatu masalada labayda bayaan lcila waa cilada in la cadeeyo fii daalika ku sugan oo waa maxay cilada ku jirtaa fa in allaha laa mukriha lahu ilahay cid dirqiyaa ma jirto markaa leedaha inshiita hadduusan doonin adigu dirqi karti marka macno baadilahay ixtimaalaysaa taasaa la diidaya aلثaaliثaةu masalada saddexayda qowlu waa nebiga qowlkiisa uu yidhi liyacsim qofku ha gooyo almas'alata wax uu alla weydiisana ha jasmiyo araabicatu masalada afraydaa icdaamu raqbati dalabka waa in la weyneeyo qofku wax weyn inuu rabbi weydiisto alkhaamisatu masalada shanayda altacliilu waa cilaynta la cileeyey lihaada اmri amarkan oo ah war qofku dalabka ha weyneeyo ciladiisa nolo sheega fain allaha laa yatacadamhu shayu acdaahu wey allah subxaana wa tacala aclam sal allah waslm wbaarak cala nabiyina mxamed